ورحمة الله وبركاته ولا لي الدرس ودرسي تضباد تضبات تحناها إنه كتاب كين عمدة الأحكام waxaan ku dhex jirnay kitaabu tahaara waxaa noogu soo dambeeyey xadiidkii sagaali labaatanaad ee ka mid ahaa baabulmadiy baabulmadi wakayruh oo xadiidkaas ayaa noogu soo dambeeyey oo xadiidkii abaa hureyra radia allahu tacaala canhu oo ahaa samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul alfidratu khamsun alkhitaanu walistixdaadu waqasu shaaribi wataqliimu alaadaafiri wanatfu libti marka shantaasi waxay ka mid yihiin ayuu yihi nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam fidrada ayay ka mid yihiin wuxuuna ku bilaabay gudniinka gudniinkana saan ognahay culimmada way ka hadleen xikmadda loo jideeyey iyo xukunkiisii waxa uu yahay iyo waqtiga layska rabo in maxay dhahaan awlaada ama caruurta la gudo iyo sida ay culimmadu ay uga hadleen arrinkaas ayaan insha allah intaan si u gudagelin darsiga kale ayaan wax ka tilmaami doonaa hadduu alaidmo gudniinku waa sunno sida macnaha xadiidkan sida uu tilmaamayo gudniinku waa shay sharciga raad iyo asal kuleh weyaan waayo nebiga ayaaba tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xikmadda loo jideeyana aada ayay u fara badan tahay oo culimmadu waxay yidhaahdaan ilaahay shay hadduu amro lama raraadiyo sababta loo amray ee laakiin sideeda ay loo qaataa sida hadalka alle subxaanahu watacaala tacaala wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amraa an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim marka arinku haddii mar uu yahay ficil nebi nebiga ficilkiisii ama hadal rasuulka uu yidhi ama amar uu nebiga bixiyey qofka muslimka uma banaana ilaa inuu qaato mooyaane laakiin meesha kama marna qofka muslimka inuu raadiyo xikmadda loo jideeyo ama alxikmatu min atashriici in la baadigoobo wax dhib ah ku sugan habeeraatee malahan sidaa darteed ayay culimmadu ilaahay ha ka raali noqdee ay u raadiyeen ama ay u caddeeyeen xikmadda gudniinka loo jideeyey imaamu ibnulqayim raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi gudniinku wuxuu ka mid yahay min maxaasin sharaa'ic shareecooyinka maxaasinteedii ayuu ka mid yahay sharciyadaas oo ilaahay subxaanahu watacaala uu jideeyey uuna u jideeyey addoomihiisa qofka madharkiisii muuqda i kan qarsoon ayay gudniinku uu hagaajiyaa weyn gudniinku asalkiisu waa takmiil litakmiil alxanafiya maxaa yeelay gudniinku waxaa iska leh dadka diinta dhabta haysta oo islaamka ha noqodeen dadkaas ayaa gudniinka haysta dadkii ka horeeyey intaan diinta islaam nabi maxamed lasoo diri ka hor markii diinta saxa ay haysteen qoladan yahuudda iyaguna way isgudi jireen sida aan arki doono xikmadda loo jideeyey sida aan tilmaamnay waa sunan ulambiyaa-i ayay yidhaahdeen culimmadu taqaatiirtuna waa ay ka hadleen oo waxay yidhaahdeen qofka mar haddii la gudo oo cuduro badan ku dhici lahaa ayaa ilaahay ka badbaadinaya waayo ninkan la yidhaahdo doctor maxamed calilbaar wuxuu leeyahay dadka baaxisiintu waxay ay arkeen ay laaxideen sarataanka ama ku dhaca kansarka cunuqa ku dhaca macnaha riximka islaamaha ku dhaca wuxuu naadir ku yahay muslimiinta iyo qolada yahuudda isguddo ayagana wuxuu ku yahay yidhahda naadir waayo wuxuu u noqdaa ay dhaheen wasaqdii jidhka meesha aruursan lahayd oo dhan ayaa meesha ka baxaysa ayuu yidhi wuxuu kaloo leeyahay qofka cudur badan oo qofka uu keeni lahaa iltihaabaadka iyo maxay dhaha dhaabacyada gaara maxay dhahaan qofka coradiisa ayuu ilaahay kaga badbaadiya weyn gudninkaas waayo wuxuu leeyahay dadka aan gudneyn ayuu ku badan yahay cudurka la yiraahdo idiska iyo wixii lamid ah iyo cuduradan kale ee gala xubnaha taranka ku dhaca iyagana kadalika waxaa u sabab ah gudniin la-aanta ayaa u sabab ah jabtada iyo wixii la halmaana oo qofka wuxuu kaloo leeyahay cunuga marka la gudo oo yaraanta lagu gudo wuxuu ilaahay ka badbaadiyaa ama uu sabab u noqdaa gudniinkaasi iltihaabyada ama infectionka ku dhici lahaa meesha ay kaadidu soo marto ayuu kaga badbaadaa weyn marka xikan fara badan ayaa ku jirta gudniinka oo kutub badan ayaaba laga qoray weyn marka gudniinku xukunkiisu muxuu yahay marka gudniinka oo la gudo owlaada xukunkiisu muxuu yahay culimmadu ama ahlulcilmigu xukunka gudniinku saddex qool ayay u kala baxeen kow qoolka ah shaafici imaamu shaafici imaamu axmed ibnu xambal oo cala saxiixi min almadhab madhabkiisa midka saxiixa ah waxay ku tageen in uu gudniinku yahay waajib uuna ku yahay rag iyo dumarba shaaficiyada haddaan nahay soomaali waataan sheegno inaan nahay madhabkeen uu yahay madhab shaafici waxay leey wuxuu leeyahay madhab shaafici gudniinku wuxuu waajib ku yahay rag iyo dumarba taana waxaa laga wariyey imaamu malik iyo shacbi rabiica awsaaci yaxya ibnu saciid al ansaari dhammaantood waxay leeyihiin gudniinku wuxuu waajib ku yahay in la gudo rag iyo dumarba qowlka labaad way kala qaadeenoo waxay leeyihiin raggana waajib ayuu ku yahay gabdhahana sunno ayuu u yahay weyn ama makruma alkhitaanu waajibun cala arijaali sunnatun linisaai wa makramatun lahunna marka riwaayadan oo sidaan ah oo ah in waajib uu ku yahay ragga gabdhahana uu sunno u yahay waxaa laga wariyay imaamu axmed qowlkan oo ah in ragga waajib uu ku yahay gabdhahana uu sunno u yahay waxaa doortay ibnuqudaama iyo shaafici kadalika e, lijnat daa'ima liliftaa bilmamlakati alcarabiya sacuudiya iyagana waxay doorteen in uu ragga waajib ku yahay gabdhahana uu sunno u yahay wabnu sacad iyo imaamu <clears throat> sheekh ibn alcuthaymiin raxmatullaahi calayhi isna sidaas ayuu ku tegay in gudniinku uu raggu waajib ku yahay gabdhahana ay sunno u tahay in la gudo qowlka saddexaad ee ka hadlaya xukunka gudniinku wuxuu leeyahay gudniinku sidiisuba waa sunno qowlkaasna waxaa laga wariyay imaamu malig waxay kaloo leeyihiin haddii aan laysgudin dembi ayaa ka dhalana ay yidhaahdeen cudur la-aan waa qowl xanafiya kadalika xanafiyaduna saas ayay qabaan axmed bn xambalna eh, riwaayad kamida ah saas ayaa laga wariyey ibn abi muusa min asxaabihi axmed bn xambal asxaabtiisa kamid ah isagana sidaas kale yidhi shaaficiyada qaar ka sida xasan iyo kayruhu waxay u iisheen iyo imaam shawkani sidaas ayay u leexdeenoo waxay leeyihiin gudniinku sidiisiiba waa sunno marka dadkii hore ama culimmadii hore tiri gudniinku waa waajib waxay daliishadeen qowlka alle uma awxaynaa ilayka an itabic millata ibraahiima xaniifa nebi ibraahim miladiisu in la raaco ayaa ilaahay u amray nebigiisu maadaama ilaahay uu amray itibaac millata ibraahim khitaankuna wuxuu ka mid ahaa maxaan idhaahdaa diintii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam sida ku sugan xadiidkii saxiixulbukhaari waxay kaloo daliishteen xadiidkii ahaa nabiga sala allahu calayhi waali wasalam caqiim ibnu kuleyb can jadihi anahu jaa ila nabiy sal l slam markaasuu ku yihi aslamtu faqad aslamtu qaala ilqi canka shacra kufri tinta gaalnimada iska zuuli xiirana kadibna nebigu wuxuu u tilmaamay inuu yidhi isgud oo gudniinka la imow oo taana waxay tilmaamaysaa in qofka haduu soo islaamo gudniinka nabiga uu faray inay waajib tahay ayay ka qaateen eh, laakiin culimada diiday oo yihi waajib maahan xadiistan oo dhan waxay yidhaahdeen sanadkiisu dacfi ayaa ku jiro eh, maadaama uu daciif yahay ma gaarsiisano inqiaac iyo wax lamid ah ayaa ku jira yidhaahdeen ma gaarsiisano laakiinse eh, qoladan iyagana waxay yidhaahdeen xadiidkan iyo xadiistada kale way iskabayaan oo darajat اxasan ayay gaareen ama xasan ligayrihi ama xasan lidaatihi ayay noqonayeen yihahdeen waxay kaloo daliisheen xadiidkii ibn اlmundir oo min xadiidi abi barzata can الnabiy sal ly slam ou yihi laa yaxuju beyt اllahi xataa yaktatim macnaha beytka ilaahay lama soo xajiyo ilaa lasgudo weyn kadalika xadiidkana culammadu way ka hadleen wuxuu kaloo waxay kaloo daliishadeen oo yidhaahdeen khitaanku wuxuu u yahay macnaha calaamad lagu garto muslimiinta loogana garto gaalada lidaalika maadaama ay muslimiintu markay jihaad geli jireen ay ku kala garan jireen qofka muslimka qofka kala gudniinkaasi ay waxay tuusinaysaa maadaama uu yahay shay eh, calaamad u ah dadka muslimiinta waajib inuu yahay ayay tilmaamaysaa waxay kaloo yidhaahdeen maadaama shaygan gudniinku xibin qofka jirkiisa wax kamida ah la jarayo maadaama jaritaankaasi jirkaas la jarayo ay tahay shay madaro ah haddaysan waajib ahaan lahayn lama gooyena yidhahdeen maadaama gooyintiisu la ogolaaday ay waxay tusinaysaa inuu waajib yahy waayo walaa yajuusu walaa yustadaaxu ilaa bilwaajib jirkaa in la jaro oo la gooyo oo la tamhiiliyo looma ogolaaden ilaa inuu shay waajib mooyaane waxay kaloo dhaheen cawrada in la asro waa waajib laakiin marka qofka la gudaya cawradiisa la fiiriyaa cawradaasi arageedu ama fiirinteedu waxa lagu banaystay waa inuu yahay shay waajib ah weyn sidaas ayay daliishadeen qolada tiri shaygu waa waajib gudniinku amaa qolada tiri gudniinku waajib ma manaa waa rag waajib ayuu ku yahay gabdhahana sunno waxay daliishadeen axaadiistii hadda aan soo arkin oo dhan ayay soo daliishadeen w laakiin waxay ku kala farqiyeen oo xadiidkii ahaa alqitaanu sunnatu lirijaal makramatun linisaai xadiidkaas ayay qaateen oo waxay leeyihiin maadaama raggii la yiri waajibu waa sunno sunadaasna dariiqii nebiga ayaa laga wadaya sunadii oo ahayd maahan sunadii targe makramaduna waxay yidhaahdeen wanuujibuhu cala arijaali bima taqadama min aladila adiladii hadda aan soo tilmaamnay ayay ragga kaga waajibinayaan in la gudo gabdhahana waxay leeyihiin sunanimadaa ayay baaqi uu ku noqonayaan baaqi ayuu ku noqonayaan waayo ragga in la gudo waxay tusinaysaa haddaan cawrada laga jarin kista zaa'idka ka ah waxay keenaysaa in najaasadii ay ku harto dahaaradii dhan aysan taam noqonin waayo maslaxa ayay taa u tahay maslaxadaasina waxay u noqonaysaa shardu min shuruudi salaad weyn wahiya tahaara maxaa yeeley qolofta saaran cawrada haddaan la jarin kaadidii ayaa meesha baaqi ku noqonayso najaasadaasina waxay keenaysaa in qofkii uusan salaadii uusan gelin lidaalika ayay waajib u noqotay raggii gabdhahana ay cadamalwujuub ay yidhaahdeen waana sunno qolada saddexaadoo tiri xadiidku macnaha gabdha eh, sidiisaba gudniinku waajib ma ahan oo waa sunno waxay daliishadeen xadiidkii haddaan aqrinay kamsu min alfitra ayay sheegeen wadakara minha alkhitaan oo my waayo nabiga sala allahu alay wasalam waxay dhaheen shanta sunnada ah ciddiyihoo la jaro shaarbaha oo la gaabiyo la isgudo tinta cawrada ku taalo la zuuliyo maxaan dhahaa kilkisha oo eh, timaha laga xiro kadalika intaasoo idil nebigu waa uu tahay maadaama cidijarku ay suno tahay tanna ay tahay kadalika gudniinkuna waa suno yidhaahdeen marka waxaad garanaysaa intaan oo saddexdan qowl midna dhahay ma jiro waxaan idhaahdaa shaygan ma ahan wax jiro ma ahan cid tiri ma jiro ween dhammaantoodii waxay tilmaamayaan in gudniinku uu diinta islaamka asal uu ku leeyahy rag iyo dumar waxay ahdaanba macnaha waxa laysku hayo waa waajib waajib maahan mooyaane layskuma hayo horta in asal ahaanba uu jiro shay haabit inuu yahay cid isku hayso oo culimmada ka mid a ah ma jirta weyn laakiin waxaa laga hadlaya gudniinka ay culimmadu ka hadleen waa midkan ay culimmadu ay aadka oga digeen waa midka fircooniga oo qofka jirkiisii dhan lagu ciyaarayo kaa weyn midka la diido oo mamnuuca oo xaaraamka ah laakiin midkan ay sunnada ah qafkii makrumo ahaan oo xoogaa in laga sunneeyo taa waa shay banaan oo axaadiista iyo aqwaasha culimmadu tilmaamaysa weyn ama midka kale isagaaba inuu shay banaanin uu yahay waxaaba tusinaya magaciisaaba tusinaya inuu shay fircoon laga soo gaaro uu yahay sida raajixa ah hadda aqwaasha saddexda aan tilmaamnay waxaa sida raajixa wallahu aclam qowlka ah in la kala farqiyo rag iyo dumar loo kala bixiyo la yidhaahdo wiilashuna waajib ayuu ku yahay gabdhahuna sunno ayuu yahay ka ayaa moodaa in labada adilaba uu jamcinayo ay culimaduna ay yidhaahdeen icmaalan liladila kaas ayaa aada u haboon cilmu cind allah wlcilmu cind allah marka waxaad ogtihiin saan ognahay ahlu cilmigu axad yiri ma jiro in laisgudo waa xaraam ama waa karaahay aslan maba jirtaba laakiin khilaafku oo culimmada ay isku khilaafeen waa sheegaa ma sunaa mise waa waajib weyn waa lasku hayo wax laysku hayo waajib miya mise waa suno weyn wax hadda laga hadlayo ee ma ahan sheegaan ma jiraa mise ma jiro fawaa aan tilmaamnay oo in laysgudo fawaa ka dhalanayso maxaa yeelay nabiga sala allahu calayhi waali wasalam ana alkhitaana sunniyun lahu fawaa-idu cidda khitaanka sunniga fawaa-id fara badan ayuu leeyahay iyo maxaasin aada u fara badan marka laga reebo gudniinka fircooniga oo xaaraamka ah oo ay culimmadu aada uga digeen waayo qofkii ayaa la tamtiilinaya jirkoona lagu ciyaarayo fawaaidiisu waxaa ka mid ah in sharciga ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu alay slam la sugo waxaa kaloo uu tilmaamayaa in qofkii laga gooyo waxa ay najaasadu ay reebi lahayd iyadana laga zuuriyo waxaa kaloo ay tilmaamaysaa in qofkii <clears throat> uu noqdo qof ku dayday ambiyadii ama dariiqii dadkii hore raacay wen <clears throat> goormee markaa ilmaha la guday waqtulkitaan goorme weyn ahlulcilmigu way ka hadleen waqtiga waqtiyadu waxay u kala qeybeen laba qeyb ayay ka dhigeen waqti waajib uu yahay iyo waqti in laisguday ay suno tahay waqtiga waajibka waxay yidhaahdeen ahlucilmiga badankooda waxay ku tageen gudniinku wuxuu waajib noqonayaa marka qofka uu qaangaaro waa madhabku shaafici ayaa taa qaba iyo xanaabila imaamu sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu qayim taa ayay ku tageen haddii uu qofka qaangaaro in la gudo waajib ayay ku noqonaysaa yidhaahdeen inta ka sokayso waajib kumaha waxayna daliishadeen adiladii hadda aan soo sheegnay oo uu yihi nabiga sala allahu caleyh wasalaam cabdulaahi bni cumar cabdullahi bni cabaas radi allahu tacaala canhu marka la weydiiyey nabiga markii uu dhimanay ma joogtay oo maxaad ahayd markaasuu yihi haa waan joogay ana yowma idin makhtuunun wa kaanuu laa yakhtunuuna arajula xataa yudrik ayuu yihi macnaha ismaysan maysan gudi jirin wiilasha ilaa uu qaangaaray dhihi jireen waxay kaloo yidhahdeen ana alqitaala min ajli tahaara gudniinku waxa uu waajib u noqday tahaaro darteed wahiya laa tajibu calayhi qabla qofka hadduusan waajibkii mukalaf uusan noqonin waajib kuma ahan inta uu mukalafku noqonayo ayay gudniinkuna uu u banaan yahay inuu iska dayo laakiin mar haddii uu qaangaaro waxa waajibku a ah in la gudo leeyihiin waxay kale oo yidhaahdeen waqtiga sunada u yahayna waxay yidhahdeen ma marka shaafici iyo kayruhu imaamu shaafici iyo axmed bin xambal madhabta saxiixa ah waxay ku tageen in uu wahay mid sunno ah waqtiga cunuga markuu yaryahay qaarkood waxay dhaheen marka yooma maalinta toddobaad in la gudo ayaa sunno ah oo fiican waayo cunuga haddii uu ku dhasho inuu awood leeyahay u adkeysan karo in la gudaa fiican haddii uu san awood lahayna in ilaa iyo laga todoba sano uu ka gaaro waa loo dibdhigi karaa qowlka labaad ee maalikiye iyo xanaabila madhab qeyr kamid ah waxay leeyihiin gudniinku waa sunno oo inuu ahaado waktiga cunuga uu yahay todobo ilaa iyo toban jir inta udhexaysa in la gudo ayaa fiicanay leeyihiin imaamu maalik iyo keyruhu axnaaftu waxay ku tageen oo leeyihiin ana alcibrata bidalika xasaba taaqat sabiy gudniinka waxaa loo fiiriyaa cunuga awoodiisu ayaa loo fiiriyaa cunugu ma yahay mid u adkeysan kara maxay dhahaan birta ama jirkiisii lagu sameynayo ma u adkeysan kara ma adkeysan karo qoladii tiri gudniinku waqtiga cunuga dhasho todobada toddobaadka ugu horeeya ama maalinta toddobaada la gudaya waxay daliishadeen xadiidkii jaabir bin cabdillaahi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi nabiga ayaa u xiiray maxay dhahaan xasan iyo xuseen waa uuna guday markay toddoba maalmood dhalnaayeen xadiidkii makxuulna sidaasoo kale ayuu leeyahay khatana ibraahim ibnahu isxaaq ibraahim wuxuu guday wiilkiisii isxaaq nabi isxaaq caleyhi salaam maalinta todobaad ayuu guday waxay yidhaahdeen waxay kaloo daliishadeen faatima radiallahu tacaala canha inay ahayd midii gudda ilmaheeda maalinta todobaad ay gudi jirtay qolada labaad oo tiri xadiidka waa sunno oo oo waktiga markuu cunuga tamyiis gaara in la gudaa fiican qolada tiri eegana daliil hadda ay diirsadaan ma hayaan weyn qolada saddexaadna kadalika waa la mid laakiin sida raajixa ah waa qolada tiri cunuga markuu gaaro maalinta toddobaad in la gudo haduuba awood hayo ayaa fiican taas ayaana tusinaysa weyn ma in cunuga maalinta toddobaad la gudo oo maalinta uu dhasho laga bilaabo maalintii uu toddoba u yahay waxaa ku tegay imaamu maxaan ihahdaa abu xaniifa iyo imaamu malik iyo ardaydooda axmed bin xambal iyo hayruhum imaamu axmed imaamu malik imaamu abu xaniifa waxay leeyihiin in maalinta dabaad la gudo waa karaahiyo macnaha dadka ku tega waa imaamu shaafici weyaan iyo imaamu axmede laakiin الحنفي ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى كراهية الختان بيوم السابع waxay leeyihiin maalikiyadu iyo xanafiyadu maalinta dabaad cunuga lama gudi karo waayo xanuun iyo dhib ayaa ugu sugan ay leeyihin laakiin shaaficiyada iyo axmed ibni xambal riwaayad ka mid a waxay leeyihiin wax karaahiye ma jiro bal waa mustaxab ayagoo daliishanaya xadiidkii aan soo marnay ee jaabir ibni cabdillaahi radi allahu marka gudniinka intaas ayaan uga haraynaa intaas ayuu ilaahay subxaana wa tacala nawaafijiyay inaan wax ka sheegno marka waxaa la rabaa qofka muslimka ah inuu ku dadaalo wixii sunno ah wixii ilaahay subxaanahu wa uu kitaabkiisa ku sheegay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam baabkan hadda aan akrin doonana waa baab lqusli min aljanaaba macnaha ka qubaysiga laga qubaysto janaabada alqusl qusli maxaa la yihaahdaa aliqtisaal waxaa la yidhahdaa eh, imaamu shaafici ama shaaficiyadu waxay ku tafsiiriyeen qubaysku inuu yahay sayilaanu lmaa calaa jamiici lbadani maca niya in jirhka biyo lagu shubo oo jirhkao dhan biyo la wada gaarsa iyadoo la niyeysanayo in waajib la iska koryeelayo ayay shaaficiyadu ku tafsiiriyeen amaa maalikiyadu waxay leeyihiin iisaalu lmaai lijamiici ljasadi biniyati istijaaba eh, ama biniyati istibaaxati salaa waxay yidhaahdeen jirka in biyo la wada gaarsiiyo ayadoo loo niyeysanaya in salaada lagu banaysan doono maca dalki iyadoo jirka la rugayo dalki ay la jirto wen iyadoo dalki la jirto waajibka macnaha qubayska maxaa waajibinaya muujibaat lqusli muxuu yahay qubayska waxaa waajibiyo oo muttafaq caleyhi ah ilaa iyo afar waxay leeyihiin cinda alxanaabila qubayska waxaa waajibiyo lix sheegood ayaa waajibay yidhaahdeen ko khuruuj ulmani qofka in manidu kasoo baxdo iyaduna qubays ayay waajibisaa waxaa kaloo waajibiya aljimaac qofka inuu gogolgal sameeyo reerkiisa uu la gogolgalo waxaa kaloo qubayska waajibiya in uu qofkii maxaan idhaahdaa uu iltiqaau lkhitaaneyn labadii gudniin inay iswaafaqaan oo macnaha ay isla gogolgalaan walow yaysanba wax ka imaanin iyaduna qubays ayaa waajibiya waxaa kaloo qubayska waajibiya gabadha haddii dhiigga xaydka uu ka yimaado qubays ayaa waajib ku ah markay ka dahaaro qaadanayso kadalika nifaaska iyaduna qubays ayaa waajib ku ah shaaficiyadu waxay ku kordhiyeen marka ay xanaabila iyo shaafici aan ihaahdee markay gabadhu dhasho cinda alwilaada in ay qubaysato waajib ayuu ku yahay yidhaahdeen waxay kale ku dareen qofka muslimka markuu dhinto kayru shahiid in isagana loo dhaqo loo la dhaqo iyadan waa waajib waxay kaloo ku dareen xanaabishu iyo shaaficiyada islaamulkaafir qofka markuu soo islaamo walow murtadan haba noqday qof diinta kusoo noqonayo ayaa waa maalikiya iyo xanaabilo ayaa taana waajibiyey shaaficiyana waxay yidhaahdeen waxa waa shay mustaxab waajib ma ahana yihahdeen hadduusan junub qabin hadduusan janaabo qabin marka waxaan dhahnay qubeyska waxaa waajibiya inzaalu lmaniyi mini inay qofka ka timaado ha uga timaado maxaan idhaahdaa jimaac ama hayruha mm, maxaan idhaahdaa damu lxaydi gabadha haddii xaydka uu ka yimaado damu nifaasi alwilaada islaamu lkafiri qaslu lmeyiti maxaan idhahdaa iltiqaau lkhitaaneyn todobadaasi ayaa qubeyska waajibiye qubeyska intaas ayaa waajibiyey marka maxaa xaraamka ah qofka junubka ah marka waxaa xaraamka ah qofka muxdidka waxaa xaraam ka ah ayaa ayaa ayaa ayaa xaraamka inuu salaad tukado inuu dawaafo inuu musxafka qabto inuu qur-aanka aqriyo intaasoo dhan inuu masaajidka galo ilaa inuu marayo mooyaane intaasoo dhanna waajib macnaa xaraam ay ka tahay ama uma banaana inuu sameey weyn inuu sameeyo alguslu sidaan tilmaamnay haynka oo la godo weyaan bidami lhayni ism liqtisaal waa tacmiimu lbadani bilmaa jirkao dhan in bii la wada gaarsiiya ayaa qusliga yidhaahdaa janaabadu macnaheedu waxay ka timid bucdiga fogaanshaha maxaa yeelay waxaa loo yiray dhaheen qofka reerkiisa la gogolgala ama mini ka timaada waa junubay liannahu wuxuu ka fogaaday in uu cibaadaad la yimaado ama wax uu aqriyo ilaa uu iska daahiriyo ama uu tahaaro la yimaado lidaalika ayuu maxay dhahaan culimmadu ay janaabadu aga hadleen allahna wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wain kuntum junuban fataharuu haddaad tihiin kuwa janaabo qaba isdahaariya nadaafada dahaarada la imaadeen nadaafadii la imaado wa min raxmat alxakiimi alkhabiir inuu ilaahay noo jideeyey ayaa ka mid ah in la qubaysto oo qofka markaa kadib jirkiisii awood usoo noqday nashaad iyo maxay dhahaan dowratuldami fii jismihi oo markaa kadib nashaadkiisii waxaas usoo noqdo cibaadaadkii wixii uu lasoo noqdo xadiidka ugu horeeya ee kitaabkeena waa xadiidkii abaa hureyre radi allahu tacaala canhu oo uu yiri can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam laqiyahu fii bacdi turuqi lmadiina abaa hureyre ayaa wuxuu la kulmay madiina macnaha abaa hureyre ayaa ana nabi nabiga ayaa wuxuu la kulmay abaa hureyre wuxuu kula kulmay wadooyinka madiina mid kamid ayuu kula kulmay wahuwa abaa hureyre oo junubun janaabo qaba macnaha nabiga ayaa wuxuu arkayaa abaa hureyre wuxuu ku arkay wadooyinka madiina mid kamid a soo dhexmaraya markaasuu wuxuu yidhi fankanastu minhu abaa hureera wuxuu leeyahay waan ka dhuuntay oo waan ka gabaday oo oo waxaan la aaday oo yidhi maxay dhahaan waan ka dhuuntay oo waan ka gabaday fa dahabtu waan tegey faاqtasaltu waan soo qubaystay uma jitu kadibna nebiga ayaan u imid waan usoo laabtay nebigii ayaan u imid waan usoo laabtay fa qaala markaasuu rasuulku yidhi ayna kunta yaa abaa hureyra abaa horeerow halkeed aaday oo intaad ahayd weyn halkeed aaday oo intaad gashay waaba ku arkaye qaala wuxuu yidhi kuntu junuban waxaan ahaa mid janaabo qaba fakarihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fariisto wa ana calaa kayri tahaara anoon daahir ahayn inaan kula fadhiisto ayaan karahsaday ayuu yidhi nebi allow فقال النبي وحيد عليه الصلاة والسلام سبحان الله إله حمان كوفا إن المؤمن لا ينجس قفك مسلم كما نجاسوه أي رسولك صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وحو لكو كل المي نبي أي أبا هريرة المي في بعض طرق المدينة ودوينك مدينة متكامدة أي كل المي وين wahu abaa hureyra junubun janaabo qaba faqaala wuxuu yidhi fanqarastu minhu waan ka leexday waan ka dhuntay fadahabtu waan tegey fakhtasaltu waan soo qubaystay uma ji'tu waan u imid nabiga sal l sl faqaala wuxuu yidhi nabiga ayaa dhahaya abaa hureyra ayuu su-aal weyd ayna kunta ya abaa hureyra war abaa hureyra halkeed gashay qaala wuxuu yidhi kuntu junuban waxaan ahaa mid janaabo qaba fakarihtu waxaan nacaa nujaalisga inaan kula fariisto wa ana calaa kayri tahaaratin anoon daahir ahayn ayaan naca inaan kula fariisto qaala nabigu wuxuu yidhi sal l sl subxaana allah ina almu'mina laa yanjus ilaahay xumaan ka hufan muminka ma nijaasooba ayuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam marka xadiidkan waxaan ka faa in in loo degdego inay mustaxab tahay dahaarada in qofka markuu raba inuu la fariisto dadka culimada iyo ahlu fadliga in uu ku yimaado asagoo daahira inay fiican tahay iyo xalaqa alcilmi xalaqa aldikri ixtiraaman wa takriiman wa tawfiiran lahum iyo cilmiga oo la tawqiiriyo la ixtiraamo darteedii in qofkii uu la yimaado calaa hay-atin taama inuu ku yimaado xalaqaadka cilmiga iyo xalaqaadka dikriga iyo qofka inuu ku dadaalo in culimmada had iyo jeer uu rafiiq la noqdo oo uu axwaashooda iyo xaaladahooda iyo taxarukaadkooda la socdo iyo in qofka inuu idin weydiisto alxahu cala istidaani cinda alkhuruuji min almajlisi qofka markuu damcayo inuu ka baxo majlis dikriga inuu caalimkii ama sheekii uu ka idin qaato kadibna uu tago waxaa kaloo xadiidka uu faa in qofkay u banaan tahay inuu soo baxo magaalooyinka iska soo wareega isagoo janaabo qaba dadkana uu salaamo majaalista uu imaado iska fariista weyn maalam haddaysan waqti salaad aysan ahayn ama aysan qiraacatul qur-aan aysan jirin oo maxaa yeelay janaabadu inaysan najaaso aysan ahayn janaabadu najaaso jirka ku dhacda ma ahan waayo ina almumina laa yanjus ayaad inahu najas muminka najaaso ma noqdo mana najaasooween waxaa kaloo oo xadiidka uu tilmaamay nebiga markuu la yaabay hadalkii abaa hureyre uu yihi janaabaan qabay uu yihi subxaana allah marka qofka u yaabay inuu yihahdo subxana allah iyaduna inay banaan tahay wen wuxuu kaloo xadiidka faa in qofka muminka uu daahir yahay xayan wamayitan markauu nool yahay markuu dhintaba inuu jirkiisa uusan najaaso noqonaynin laakiin gaalada inama almushrikuuna najis waatuu yihi nabi allah subxaanahu watacaala xadiika waxaan kaloo ka faa in dhididka qofka muslimka ah inuusan najaaso ahayn uu daahir yahay iyo dhareerkiisa iyo wixii lamid ah xitaa haduu yahay qof janaabo qaba waxaa kaloo xadiidka uu faa in qofka uu qubayska dib u dhigi karo haduu janaabo qabo iyadana waa laga faa iyo in dadka uu la hadli karo isagoo aan daahir ahayn limaslaxatin ama limaslaxatihim waayo nabiga sal alla ly slam wuxuu aada u ilaalin jiray asxaabtiisa aadna u baadigoobi jiray oo tafaqudi jiray xawaashooda xaaladahooda hadda waata markuu abaa hureyre arkay isla markiiba u weydiiyey xaalkiisii oo uu yihi maxaa kugu dhacay xadiidka in almumin laa yanjus iyadana waxaa laga faaidaya khilaaf oo in qofka gaalka u najaasaya alkaafiru najis inuu yahay ayaa tulminaysa najaasadiisu waa najaaso macnawiya oo liqabti caqiidatihi waay jirkiisa ma ahee asaga qalbigiisa najaaso ku jira alxadii alxaadi wathalaathuun xadiidka ko iyo sodonaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi kaana nabiy sal l slam ida iqtasala min aljanaaba haddii uu ka qubaysanayo janaabada hasala yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqi jiray macnaa qaabka loo qubaysanayo ayuu xadiidkan tilmaami doonaa uma tawada wuu weyse qaadan jiray wuduuahu lisalaa sida weysadii salaada oo kale uma iqtasala kadibna waa uu qubaysan jiray uma yukhalilu wuxuu gelgelin jiray biyadayhi labadiis gacmood shacrahu timihiisa xataa idaa dana ilaa uu xaqiiqsado ama uu maleeyo anahu anahu shani qad arwa inuu dharjiyey basharatahu jirkiisa afaada markaasuu ku shubi jiray calayhi cala aljismi wen jirka dushiisa ama cala albashari almaa biyaha halaaa maraat saddex jeer uma qasala saa'ira jasadihi jirkiisa inta kasoo hartay ayuu dhaqayay wa kaana taquulu caaisha waxay tii tiraahdaa kuntu aktasilu ana way rasuulullah waxaan ahaa mid qubaysata aniga ee rasuulka ilaahay min inaa-in waaxidin hal weel ayaan ku wada qubaysan jirnay naktarifu minhu jamiican aan ka wada darsanayno weelkaasi weel can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tihi kaana anabiyu nabiga wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam ida iqtasala min aljanaabati marka uu ka qabays markuu damco inuu ka qabaysto weeyaan janaabada asala yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqi jiray uma tawadaa kadibna waa uu weyse qaadan jiray wuduuahu lisalaa weysidiisii salaado kale weysadii taamka ahayd uma iktasala kadibna wuu qubaysan jiray uma yukhalilu wuxuu gelgelin jiray biyadii labadiis gacmood shacru timihiisa xataa idaa danna ilaa uu nabiga xaqiiqsado anahu qad arwaa basharatahu inuu jirkiisi biyihii ka dharjiyey afaada caleyhi ilmaa biyaha ayuu kusoo shubi jiray alaaa mara saddex jeer uma qasala saa'ira jasadihi kadibna jirkiisa inta kasoo haray <coughs> ayuu dhaqi jiray wa kaanat caaisha waxa ay radi allahu tacala canha taquula tii tidhaahdaa kuntu waxaan ahaa aqhtasiru tii la qubaysato la meerataa ana aniga iyo rasuul sal sl min inaa waaxidin hal weel ayaan ka wada qubaysan jirnay weyn naqhtarifu anagoo ka wada darsanayn minhu weelkaa jamiican dhammaanteen marka xadiidkan caaisha waxaan ka faa isna in qubayska la rabo in janaabada marka lagu qubaysanay kow laga bilaabo gacmaha in la dhaqo weyn intaan weysadii la weyse qaadan ama la aan la qubaysanayn kadibna in la weyse qaato intaan la qubaysan waayo sunno weyn oo nabiga ka sugnaa allahu alay slam iyo inay <coughs> mustaxab tahay in jirka timaha gacmaha la gelgeliyo ilaa la ogaado inay gaarsiiyeen waayo saddex faa-ida ayaa ku jirto kow in biyihii inay gaaraan ay u fududaato jirka labo in tintu ay biyuhu macnaha inuu qofkii la baashiro mubaasharata ashacri bilyad timaha in gacmaha lala aado si ay tacmiimkii ay qubayska ku waajibaya loo helo iyo iyo in jirkii laga ilaaliyo ama laga nadiifiyo wasaqdaas waayo qofka haddii jirka gacanta gelgeliyo uu rugrugo waxaa baxaya w najaasada iyo wasaqda ayaa zuulaysa wen waxaan kaloo ka faa-idnay in ay jirku in biyaha la wada gaarsiiyo ay mustaxab tahay oo la wada gaarsiiyo saddex jeerna lagu shubo weyn jawaasu iqtisaal zawjeyni macan iyo inay banaan tahay ragga iyo dumarka isqaba inay isla qubaysan karaan waayo nebiga caaisha way isla qubaysan jireen jawaas isticmaal inaa waaxidin lizawjayni <coughs> inay banaan tahay labada zawj inay hal weel ku wada qubaysan karaan ayna hal mar wada darsan karaan iyo in labada qo labada qof ee isqaba ay cawraadkooda ay arki karaan waayo nebiga iyo caaisha ayaa wada qubaysan jiray oo iyagoo biyaha wada darsanayaan in jirka <coughs> jirka in la rogo inay mashruuc tahay waayo gacmaha oo timaha lagu rugrugo dalkigaas ayay tusinaysaa xadiidka wuxuu kaloo faa inay banaan tahay in labada qof ee isqaba inay ay dharkoodii iska dhigi karaan markay qubaysanayaan waayo nahyi ayaa kusoo raray ay yidhaahdaan laakiin nahyigaas wax jira ma ahan oo wuruudu nahyi fii dalika laa yasixu minhu shay wax kas jiro malahan lahan ule sheeqa <clears throat> in lagu qubaysto sun janaabada inay sunno tahay iyo rafcu xadathayni alakbar walcasqar qubayska janaabadu in labadaba uu koryeelayo xadadka yar iyo xadadka weyn iyo nabiga sida ay dabeecadiisu u hagaagsanayd u fiicnayd oo waayo wuxuu la la mucaasharoon jiray ahalkiisii uu maxay dhaha la qubaysan jiray biyihii uu ka darsan jiray caaisha waa talagacmeyna isla dhaafi jiray leedahay xadiidka laba iyo soddonaad can maymuunata bint اlxaarith zawji nabiy sal ly slam ahayd annahaa maymuuna um lmuminiin qaal waxay tihi wadactu waxaan u dhigay lirasuul lah sal slam waduuءa aljanaabati weysadii janaabada ayaan nabiga udhigay sal slam fa akfaa biyamiinihi calaa yasaari midigtiisa ayuu bidixda kusoo leexiyey marateyni aw halaaan laba jeer ama saddex jeer uma qasala farjahu kadib cowladiisa ayuu dhaqay uma daraba yadahu bilardi gacantiisa ayuu dhulka ku dhuftay wen owl xaad ama derbiga marateyni aw halaaan laba jeer ama saddex jeer uma tamadmada kadibna waa uu luqluqooday wastanshaqa waa uu sandaarsaday nabiga sala allahu calayh wasalam wagasala wajhahu wejigiisa ayuu dhaqay wadiraacyhi labadiisa diraac labadiisa gacmood weyn ilaa iyo xusuuladooda uma afaada calaa ra'sihi kadibna wuxuu kusoo shubay biyihii madaxiisa uma gasala saa'ira aljasad uma kadibna gasala uu dhaqay saa'ira jasadihi jirkiisa inta kasoo hartay uma tanaxa kadibna waa uu leexday oo meeshii uu ku qubaysto xoogaha ka yara durqay faqasala rijla labadiisi lugood ayuu dhaqay fa ataytuhu waxaan u keenay bikhirqatin shukumaan ama war maro oo falam yuridha muusan doonin nabiga sal l slam inuu ku tirtirto isku qalajiyo fajacala wuxuu gudagalay nabiga yanfudu inuu ku fardhinayo almaa biyaha biyadii gacantiis inuu biyaha isaga suurayo ayuu gudagalay fajacala yanfudu lmaaa biyadihi kadibna wuxuu gudagalay inuu biyihii gacantiisa isaga zuulinayo zuulinayeen darsigeenan maanta halkaas ayaan ku ekeynaynaa wallaahu tacaala aclam أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى